uu keliyey arrimahaas ah fitrada la yidhahda can abi hurayrata radi allahu canhu qaala wuxuu yidhi qaala rasuulu llahi sala allahu calayhi waaalihi wasalam rasuulku wuxuu yidhi hamsun shan ay khisaal waay shan arrimood min alfitrati bay ka mid tahay waxyaalaha wanaagsan ee diinka ah ee ilaahay tabaaraka wa tacaala wanaaggooda ibni aadamka uu qalbigiisa geliyey ayay ka mid tahay alistixdaadu weeye ka hore in timaha gumeerka la xiiro alistixdaad waalkhitaan weeye ka labaad gudidda guditaanka wa qasu shaaribi shaarubtoo la gaabiyo wa natfu libti kilkisha oo timaheeda la tifo yacni la jaro wa taqliimu aladfaari iyo ciddiyahoo la gooyo raa waxaa wariya aljamaacatu shantii baa warisay waxaan dhihi lahaa aljamaaca kooxdii baa warisay ayb istixdaadka waxaa la yidhaahdaa sida riwaayada muslimba ay ka cabirtay xalqulcaana la yidhaahdaa timaha ka soo baxa xubinka taranka korkiisa iyo hareerihiisa oo la xiiro ayaa la yidhaahdaa istixdaadka waxaana laga keenay kelimadaa iyada ah min alxadiidati baa laga keenay yacni waa aaladii loo isticmaalayo waa birta loo isticmaalo ayaa aslaan laga keenay laakiin macnaha waxaa laga wadaa timaha meelaha ka soo baxa in la xiiro ayaa laga wadaa macnaha ayb xiritaankoodu marka e, firaduu ka mid yahay sida loo badan yahayna inuu sunno yahay waa mustaxab yahay waxaa lagu xirayaa marka e, xiriddu iyo e, jaridda iyo shayka gooyo sida nuuradda isticmaali jireen waagii hore inta waa loo isticmaali karaa haddana kareem iyo waxbaa loo isticmaalaa si loo isticlaamo isticmaalaba in la zuuliyo way muhimaddu macnaha adu waxaa doonto isticmaal ayb talabaadna waxa weeye alkhitaanu waa khitaanku waa gudidda guditaanka weeye baab gooniyu ku keeni doonaa insha allahu tacaala waxaana laga wadaa ragga marka la yidhaahdo waa in buuriyada la gooyo waa buuriyada waxaa ka hooseeyana uu bannaanka u soo baxo amaa dumarka waxaa la yidhaahdaa xubinka qadarka ugu sarreeya baarinta diigoo kale leh u eg in qadarka ugu yar laga jaro jildadaasi in qadarka ugu yar la taabtoo laga jaro ayaa la yidhaahdaa gudniinka dumarkana waan u tegi doonaa insha allahu tacaala khitaanka iyo axkaamtiisa baab gooni u samayn doonaa wa qasu shaaribi waa shaarubta gaabinteeda waa ayadana baab gooni u samayn doonaa wa natfu libti kilkilada oo la tifo natfiga waxaa la yidhaahdaa in aan lagu xiidhin eh, ama sakiin ama shay lagu xiidhine gacanta intaad ku qabato gacanta ku jarto oo aad tifto ayaa la yidhahdaa macnaha ayib waa sunnay culimmada badankood qabaan sida afdalkaana wuxuu leeyay imaam nawowi caleyh raxmatullah waa nadfigaas in la tifo hadduu ruuxu kari karo waay hadduusan kari karinio ku adkaatana inuu xiiro ama shay kaloo zuuliyo uu isticmaalo ama kareem ha noqoto iyagu nuurad bay beddelkaa isticmaali jireen ayaduuna dhib male bule macnaha wa taqliimu اladfaari iyo ciddiyaha oo la gooyo ciddiyaha jaritaankoodu iyadana waa sunnay jamaahiirta culimmadu qabaan taqliimku min alqalmi baa laga keenay owalqac waa goynta wey macnaha wacan anasin waxaa laga wari maalikin ibni maalikin radia allahu canhu qaala wuxuu yidhi waqita waa la waqtiyeeyey lanaa annaga fii qasi shaaribi shaarubta gaabinteeda iyo wa taqliimi aladfaari iyo cidiyaha goyntooda iyo wa nadfi alibti iyo kilkilada tifiddeeda wa xalqi alcaanati iyo timaha gumeyrka xiiritaankooda intaa waxaa naloo waqtiyeeyey oo yani naloogu muddeeyey allaa natruka allaa tutraka inaan laga tegin akhara wax ka badan min arbaciina leyla afartan habeen yacni waa loo muddeeyey muddaa loo qabtay waxaana loogu muddeeyey afartan beri ka badan inaan la daynin oo afartan beri wixii ka badan in la daayo oo meesha loo daayay ay mamnuuc tahay macnaha ayb wuqita markuu leeyahay sidaas ayaa muslim iyo keyrkii warinayaan oo waa naloogu wakhtiyeeyey ama waa naloo xadiday waay ciddii u xadiday muusan sheegin yaa wakhtigaa iyo xadididaa qabtay siiqatu majhuul waaye marka laakiin siday jamaahiirtu qabaan saxaabigu hadduu wuqita iyo umirnaa iyo hadduu yidhaahdo waxaa la yidhaahdaa waa marfuucun xukman saas macana cid kaloo tawqiid iyo taxdiid iyo amar iyo samayn kartoo shaaric aan ahayn ma jira sidaasayna inta badan u isticmaali jireen macna waxaa wariyey muslimun muslim baa wariyey wabnu maajah warawah waxaa wariyey axmedu axmed baa wariyey wاtirmidiyu wاnasaa'iyu wa abu daawuuda wa qaaluu waxayna yidhaahdeen raggani ee qoladan dambe wah fiihi xadiidka dhexdiisa waxay yidhaahdeen waqata fiihi ay can anas waay fiihi can anasin iyagoo ka warinaya qaala anas wuxuu yidhi waqata lanaa wuu noo waqteeyey rasuululahi sal lla lay wasaslam ayaa noo waqtiyeeyey oo macnaha noo muddeeyey ama noo xadiday ayb garo oo muslim iyo ibn maajah iyo waxay ku wariyeen wuqita oo ah siiqa lilmajhuul ah oo ciddaa wakhtiga qabatay aan la sheegin riwaayada axmed iyo tirmidi iyo nasaa'i abu daawuudna cidda wakhtiyaysay bay sheegtayoo waqata rasuulullah saasay ku kala beddelan ayib tan dambe marka oo rafciga sariixa ah waqata rasuulullah waa daciif sanadkeeda waxaa ku jira nin la yidhaahdo sadaqata bnu muusa ah oo saduuq laho uhama dacfi baa ku jira isagoo dacfi ku jiro haddana wuxuu khilaafay nin la yidhahda jacfar ibnu sulaymaan oo isaga laftiisa dacfi ku jiro laakiin isaga dhaama oo waa ninka wariyey lafdiga hore ee wuqita ah wuqita ninka wariyey baa ka xoog badan ninka wariyey waqata lana sidaas daraaddeed baa alimaamu abu daawuud caleyh raxmatullaah wuxuu rajaxay riwaayada dhahaysa wuqita wahiya alasax buu yidhi iyadaa saxiixnimo badan bimacnaa wuxuu tilmaamayaa waqatadu oo laga dhigo marfuuc sariixa laga dhigo dacfi baa ku jira saas macana laba goroba mu'addaha iyo maqsuudku isku meel buu imaanoo waqatalana haddii la yidhahdana waa rafci sariixa wuqita haddii la yidhahdana waa rafci xukmi ah laba goroba xadiidku waa marfuuc macna wuxuuna faa'iidaynayaa in eh, muddadaasi muddo ka badan aan la dayn karin arrimahani inay meesha ku sii yaallaan shaarubtu inay ku taallo meesheeda ciddiyuhu inay meesha ku yaallaan kilkilada inay timuhu isaga yaallaan gumeerka timaha ku yaalla iyagana inaan la xiidhin alimaamu nawowi caleyh ullahi wuxuu leeyahay maqsuudkuna waxa weeye muddadaa lama dhaafin karo amaa muddadaa wixii ka yar ee ka hooseeya waxay ku xidhan tahay xasabulxaaja ma aha in muddadaa lala sugo oo la yidhahdo muxuu afartan inta laga gaadhayo waysakay oolaysaa ee waxay ku xidhan tahay muddadaa wixii ka yari inaad u baahato haddayday muddadaa ka yar ciddidu kugu dheeraato waa inaad iska goyso hadday timuhu kugu baxaan waa inaad iska jarto ee waxaa laga wadaa intaa ka badan afartan wixii ka siyaadsan lama dhaafin karo waa maqsuudku waa sidaa bacdu ahlicilmi baa sidaa ka gedisan laakiin xadiidka u fahmay wacan zakariya bni abi zaa'ida culimmada qaar baana sidaa qabo tawqiidkaasi nebigu dhigay salawaatu rabbi wasalaamu calayh wixii ka siyaadsan oo dhaafinteedu waa taxriim bay leeyihi waa xaaraam qaarna waxay leeyihiin maya waa ka doodayaan dilaalada xadiidka oo macnaha ku tusay wa can zakariya bni abi zaa'ida can muscab ibni shayba can طalq bni xabiib can ibni zubayr cabdillahi bni zubayr wey can caaishata radi allahu canha qaalad waxay tidhi qaala rasuulu llahi sala allahu calayhi waaalihi wasalam rasuulku wuxuu yidhi cashrun toban min alfitrati bay ka mid yihin toban arrimood fitraday ka mid yihin waxyaabaha wan wanaagsan ee ambiyadu rususha laga soo gaadhay wanaaggoodana ilahay qalbiga ku abuuray ibni aadamka ayay ka mid yihiin waxay yihiin qasu shaaribi shaarubtoo la gaabiyo wa icfaa'u allixyati gadhka oo la cafiyo icfa dhammaystirid iyo kaamil yeelid wey macnaha in la daayo sidiisa lagu daayo wasiwaaku weeye ka saddexaadna waa cadayashada wastinshaaqu lmaa'i waa midka afraadna waa biyaha oo sanka lagu jiido istinshaaq yacni marka la weyshaysanayo in biyaha sanka xoog loo geliyo gudaha la geliyo leannu siduu nebigu sheegay sal alla alay wasalam gudahaas hoose iyo bacraarka ayaa shaydaanku baryaa marka timahaas midda kale biyuhu waa nadiifinayaan sanka markay gelayaan wastinshaaqu lmaa'i baa ka mida biyaha oo sanka la geliyo wa qasu ladfaari iyo ciddiyaha oo la gaabiyo riwaayadii hore maxay tidhi taqliimu ladfaar bay tiri soo ma waa jaridda qasiguna waa gaabinta isma diidayso haddaad gaabisana waa okay haddaad salka ka martana okay dhimada wa qaslulbaraajimi weeye midda kale qaslulbaraajimi faraha xubnahoodoo la dhaqo baraajimtu waa jamcu burja waay waa jamcu burjuma dheh burjuma burjumadana waxaa la yidhahdaa caqdu اlasaabici wa macaatifuhaa faruhu meeshay ka laabmaan faraha xubnahoodu soo meela ay ka laabmaan ma jiraan meelaha ay ka laabnaan xubnaha baa la yidhaahdaa baraajim la yidhaahdaa mufradkuna waa burjuma saas way macnaha marka dhaqitaankoodu bimacnaa waxaa laga wadaa ama markaad weysiisanayso ama markaad gacmaha dhaqanayso inaad si khaasa u dhaqdo oo dadaal gooniyo mudnaan khaasa aad siiso meelaha faruhu ka laabnaan inaad dhaqdo ayaga laftoodu maadaama ay yihiin macaatif meel uu jidhku ka laabmo waxay u badan tahay waxbaa gala wasakhiiyo waxbaa gasha marka cinaayo khaasa in la siiyo ama ruuxu markuu weysaysanayo baa laga yaabaa haddaan si fiican loogu dadaalin inay weysadii ay biyihii ayna gaadhin sooma calaa hada alasaas baa marka loo leeyahay mudnaanta loo siinaya wa qaslu lbaraajimi faraha xubnahoodiiyo meeshay ka laabmaan oo la dhaqo wa natfu libti kilkilada oo timaheeda la tifo oo la gooyo wa xalqulcaanati timaha gumeerka oo la jaro oo la xiro waintiqaasu lmaa'i iyo biyaho lagu istijoodo yacnii wuxuu ka wadaa alistinjaa'a buu ka wadaa intiqaaska bimacna alistinjaa sidaa waxaa ku fasiray wakiic bnu jaraax iyo culimo kale oo culimmada xadiid ka mida ah iyo luqada qaala zakariya wuxuu yidhi yacni xadiidka dib markaad sanadku inoo sheegay u fiirsato zakariya bn abi zaa'ida ayaa wuxuu ka warinayaa muscab ibnu shayba soo ma qaala zakariya wuxuu yidhi qaala muscabun muscab wuxuu yidhi oo sheekhiisa ah wanasiitu waxaan halmaamay alcaashirata tii tobnaad waan halmaamay ilaa an takuuna inay tahayba mooye almadmadata luqluqashada yacni wuxuu leeyahay aniga oo muscab ah yaa halmaamay ilan toban bay ahayd soo ma cashrun min alfitra soo maaha sagaal buu sheegay tii tobnaad buu marka wuxuu leeyahay waan halmaamay laakiin waxaan u malaynayaa inay luqluqashada ahayd ah, ayib rawa waxaa wariyey xadiidkaasi axmedu axmed baa wariyey muslimun iyo wاnasaa'iyu iyo wاtirmidiyu kadalika waxaa soo saaray abu daawuud ibnu maajah iyaguna way soo saareen waxaa taxsiiniyey xadiidka alimaam اtirmidi sheekh albani xaafid ibn xajarna wuu saxiixiyey lishawahidihi fatxulbaariga ayb maxaa yeeley sanadkiisa dacfi baa ku jira ah, mucab muscabka ibnu shayba muscabkaasaa daciif oo dacfi ku jira maadaama muscab uu dacfi ku jiro sanadku marka waa daciif laakiin xadiidku lishawaahidihi buu xasan ku yahay marka waa sugan yahay xadiidku yani qaybo ka midana dee wuxuuba leeyahay shawaahid fi saxiixayn iyo qayrkeed ku timid laakiin siyaaqa hadda uu sidaa ku yimid yani eh, sanadkiisa dacfi baa ku jira waase xasan waa ka xadiid ahaan macnaha baabun fi lkhitaani intaa marka waxa weeye khisaashii fitrada oo uu koobay waay dhowr mas'ale ayuu si gooniya marka u saari doonaa oo mudnaan uu siin doonaa sheekhu baab u samaynaya baabun wuxuu baab u yahay baabun fi lkhitaani guditaankii ayuu baab u yahay waa masdaru khatana guditaan ah, ama wuxuu noqon karaa eh, meesha eh, la guday ee la jaray ayadana khitaan waa la yidhaha ida altaqa alkhitaanaani faqad wajaba alqusla min xadiidki muslim ida altaqa alkhitaanaani khitaanka waxaa la yidhahdaa meesha birtu martay ee la jarayna waa la dhahaa jaritaanka iyo guditaanka lafteeda ficilkana waa lagu iطlaaqaa saas way macana ayb can abi hurayrata radi allahu canhu ana nabiya nebigu sala allahu calayhi waaalihi wasalama qaala wuxuu yidhi ikhtatana waxaa isguday ibraahiimu ibraahim baa isguday khaliilu raxmaani allaha raxmaana midkuu jeclaa ahaa bacdamaa atat markay timid kadib calayhi korkiisa amaanuuna sana siddeetan sano markay korkiisa ku yimaadeen oo soo mareen oo siddeetan sano ay mareen kadib ayuu isguday wakhtatana wuxuuna isku guday bilqaduumi aalada qaduumka la yidhaah muttafaqun calayhi ilaa laakiinse anna musliman muslim lam yadkur muusan sheegin assiniina sannadaha muusan sheegin yacni bukhaari iyo muslim iyo axmed baa soo saaray iyo hayrkood laakiin riwaayada muslim kuma jirto bacdamaa atat calayhi amaanuuna sana kuma jirto ikhtatana ibraahiimu khaliil اraxmaan waاkhtatana bilqaduum riwaayada muslim tirada sannaduhu way ka baxsantah laakiin bukhaari iyo axmed iyo hayrkood baa yaa ku daray macnaha qaduumka waxaa la yidhahdaa laba macnoay culimmadu qaar ku fasiraan aalatu najaar waa la yidhahdaa midka alwaaxda ka shaqeeya ee qalabka uu alwaaxda ku googoosto gudunta iyo faaska iyo waxyaalahan waagii hore isticmaali jireen waa la yidhaahdaa waxaa kaloo iyadana lagu itlaaqaa culimmada qaarkood ay leeyihiin qaduumka waxaa laga wadaa meel magaceed waayo oo meeshii nebi ibraahim markuu isgudahayay uu joogay baa qaduum la dhihi jira macnaha horaxa ka xoog badan oo laga dhigo aaladii uu isku guday ee uu isticmaalay in laga wado ayaa xoog badan ayb xadiidkaasi waxaa deliishaday culimmada jumhuurtooda oo waxay u deliishadeen in eh, guditaanku uusan wakhti lahayn oo xilliga ruuxu yar yahay keliya aan la gudayna xataa hadduu weynaado in la gudayo wakhti mucayanana uusan lahayn waxaa kaloo deliishaday xadiidkan culimmada qabta guditaanka inuu waajib yahay waxayna ka deliishanayaan nabiyullaahi ibraahim calayhi salaam sideed siddeetan sano kadib inuu isgudaayey mashaqo iyo dhib aan sahlanayn baa ku jira laanna ragga waaweyn gudidooda iyo ilmaha yarkaa guditaankoodu way kala dhib badantah soo ma xubinkii baa adkaaday goyntiisu markaa waa mashaqo aan caadi ahayn ma sahlana haddana maca daalika xilligaasuu nebiyullaahi ibraahim jaray oo isguday allana tabaaraka wa tacaala nebigiisa wuxuu ku yidhi uma awxaynaa ilayka an ittabic millata ibraahim nebiga waxaa loo waxyooday nebi ibraahim diintiisii raac aayaddii kalena waa tii ahayd ulaa'ika aladiina hada allah fabihudaahu muqtadi nebi ibraahim baa ka mid ah kuwaasaa ilaahay hanuuniyey hanuunkoodii ku dayaalay nebiga sal lla ly slam marka maadaama nebi ibraahim da'daa uu isku guday nebigeennana ku daya la yidhi waa sharcigeennii marka saas way macanaa sidaas daraaddeed mashaqada iyo dhibka intaa la eg shay sunna ah looma mareen dhibka intaa la eg waxa loo xambaarsadoo loo gelayo waa waajib waay waajib sharci culimmadaasaa daliishaday masaladana waa masale khilaafiya ayb masaladaasi waa masale khilaafkeedu uu caan yahay oo guditaanku ma waajiba mise waajib ma aha waan tilmaami doonaa insha allahu tacala wacan saciid ibni jubayrin radi allahu canhu qaala wuxuu yihi <clears throat> su'ila waxaa la weydiiyey ibnu cabbaasin radi allahu canhuma oo waxaa lagu yidhi milu man ruuxee oo kale baad anta adigu ahayd xiina goortii qubida la oobsaday rasuululahi sal lla alay wasaslam rasuulka markii la oofsaday ruuxee oo kalaad ahayd yacni da'daadu intee bay ahayd wey macnaha qaala wuxuu idhi ana anigu yowmaidin maalinkaasi makhtuunun mid la guday baan ahaa buu idhi wa kaanuu waxayna ahaayeen laa yakhtinuuna kuwa aan gudin alrajula ninka xataa yudrika ilaa uu qaan gaadho rawa waxaa wariyay albukhaariyo bukhaari baa wariy ibnu cabbaas waxaa la yidhi wakhtigii nebigu dhimanayay sal lay waslam inteed jirtay markaasuu wuxuu yidhi kolley waan gudnaa buuhi caadadooduna waxay ahayd ilaa ruuxu qaan gaadho mayna gudi jir markuu qaan gaadho unbaa la gudi jiray meeshaa macnaa qaangaadh baan ahabuu ka wada wuxuu rajaxayaa ra'yiga qaba inuu ibnu cabbaas xilligii nebigu dhimanayuu qaangaadh aha culimmada qaarkood waxay leehdeen naahaza albuluuq bay yidhaahdaan wuu ku dhowaaday laakiin ma qaangaahin bay qaarkood dhahaan ayb waxaa deliishanaya sidoo kale adilada culimmadu jumhuurtu ka mid yahayo ay qabaan laasim ma aha in qaangaadhka ka hor ilmaha la gudo way bannaan tahay laakiin laazim ma aha bay leeyihin qaangaadh wuu ku gaadhi karaa isagoon la gudin wakhti go'an oo shareecadu u sheegtayna ma jiro sidaas daraaddeed cala araajix hadduu markuu dhasho la gudo haddii maalinka toddobaad la gudo haddii laga dibdhigo wax taxdiid oo rasmiya shareecadu uma samayn xadiidkanse waxaa ka muuqata ibnu cabbaas inay saxaabada iyo salafku samayn jireen markuu qaangaadhay inay gudniinka samayn jireen mase keenayso inta ka horraysa in la gudaayey inay mamnuuc tahay lagama qaadanayo macnaha wa can ibni jurayjin waxaa laga warin qaala wuxuu yidhi ukhbirtu waxaa la ii warramay can xusaym ibni kulaybin ayaa la iiga warramay can abiihi buu yuu ka warramay can jaddihi can abiihi xaaluu ka warinayo isaguna can jaddihi abkuna can jaddihi awowgii uu ka warinayo annahu isaga jadku jaa'a wuu yimid ila nebiy nebigu u yimid sal lay waslam rasuulka sal lay waslam ayuu u yimid fa qaala markaasaa wuxuu yidhi qad aslamtu waan islaamay yani cuhaym ibnu kulayb awowgii baa u imaanaya nebiga sal lay slm markaasuu yidhi waan islaamay qaala markaasaa nabigu wuxu uhi sal lay slam alqi rid canka xaggaaga shacara alkufri gaalnimada timaheeda iska rid gaalnimada xilligaad gaalka ahay timihii kugu yaalla iska ridoo iska xir yaquulu wuxuu ka wadaa yaquulu wuxuu leeyahay ula jeedaa wey axliq fuur yani ilaq ama axliq yani xiir xiir buu ka wadaa bimacnaa alqida ayuu fasiray alqida macnaheedu waxa weeyaan waa xiir ayb qaala wuxuu yidhi qaala wuxuu yidhi wa ahbaranii waxaa ii warramay aakharu nin kalaa ii warramay macahu la jirankiisa anna nebiya nebigu sal lay slam qaala inuu yidhi liaakhara nin kale inuu ku yidhi alqi tuur canka xaggaaga shacara alkufri nin kaloo soo islaamay inuu nebigu ku yidhi iska tuur timaha gaalnimada wakhtatin isna gud isgudo iska go yani buuryada iska jir rawa waxaa wariyey axmedu axmed baa wariyey abu daawuudda iyo abu daawuud baa wariyey xadiidkaasi cuhaym ibnu kulaybin can abiihi can jaddihi xadiidkaasi waa xadiid daciif xadiidkaasi ma sugna dacfigiisana waxaa keenaya ibnu jurayj wuxuu yidhi ukhbirtu cidda u sheegtayna muusan sheegin waa mubham waasidadaasi jahaalaa ku jirta waa mid waa midda labaade cusaym nin la yaqaana ma aha aabbihii kulaybna nin la yaqaana ma aha ayib aabbihii kulaybna lama yaqaano bal wuxuu leeyahay yacni culimmada qaarkood waxay leeyihiin ibnu jurayj ninka uu qariyey oo uu leeyahay ukhbirtu can cusaym ee ibnu jurayj u warramay ibni caddi wuxuu leeyahay waa ninka la yidhaahdo ibraahim ibni abi yaxya matruuk buu ahaa waa ninka imaamu shaafici caleyh raxmatullah sheekhkiisuu ahaa imaamu shaafici baa waxoogaa ra'yi wanaagsan ka haystay laakiin muxadisiinta intooda kale daciif buu ka ah bal matruuk buu ahaa dacfigiisu shadiidi ninka uu ibnu jurayj meesha ku qariyey marka waa ninkaasay leeyihi yuu ibnu caddi leeyahy hadduu ninkaa noqdana sanadku wuxuu noqonayaa daciif jiddan sidaa hadday noqotona ma kabmayo saas daraaddeed waxaan isleeyahay sheekh albani caleyh raxmatullah oo xadiidka xoojiyey oo taxsiiniyey shaahid dabaraani uu soo saaro sanadkiisu isagana daciif yahay ku xoojiyey ibnu taymiyana ka soo naqliyey inuu xoojiyey oo deliishaday istidlaalkaasi iyo xoojintaasi ma xoog badna maxaa yeele xadiidka haddii sanadkiisuu daciif jiddan yahay ma kabmo kan kale lagu kabayana sanadkiisu waa daciif sidaas daraaddeed waxaa sawaab ah xadiidkaasi inuusan kabmaynin daciifna yahay saasmalakiin waa i warka murtidiisa isu soo uruuriya axaadiidtaa waxaa loo deliishanayaa gudniinka mashruuciyadiisa mid lagama doodsana rag iyo dumarba guditaanka iyo gudniinku inuu mashruucu yahay mashruuca waa wixii bannaan oon shareecadu diidin taa iyada ah rag iyo dumarba inuu mashruuc u yahay khilaaf kama jiro saas daraddii baa alimaam ibnu xasmi caleyh raxmatullahi wuxuu soo guuriyey wuxuu yidhi ittafaquu calaa ibaaxati alkhitaani linnisaa xataa dumarka guditaankooda inuu yahay shay mubaax ah bay isku waafaqeen buu leeyahy ibnu qayimna wuxuu leeyahay inuu dumar iyo ragba uu mashruuc u yahay layskuma khilaafsanaa laakiin waxaa laysku khilaafi doonaa ma waajibba mise waajib maaha mashruuciyadiisa iyo inuu bannaan yahay hadalkama joogo laakiin waxaa lagu kala tegi doonaa xukumkiisu ma waajibba mise waa ka sokeeya taasaa aad iyo aad markaa la ysugu khilaafiyo waxaa la kala qaadayaa ragga iyo dumarka ragga iyo dumarkaa la kala qaadayaa labadabana waa la isku khilaafsan yahay alimamu shaafici caleyh raxmat ullah iyo in badanoo culimmada ka mida waxay leeyihiin wuxuu leeyahay ragga iyo dumarkaba waajib wey in la gudo xanafiyada iyo maalikiyadu iyagu waxay leeyihiin ragga waa mustaxab dumarkana waa mustaxab shaaficiyada qaar ka midana doorto rag iyo dumarba in la gudaayo laazim ma ah bay leeyihin waa shay sunnaa qaarna waa waajib bay cabireen qaarna way kala qaadeenoo waxay yidhaahdeen dumarka ayuu waajib ku yahay waa shaaficiyada fi lmashhuur iyo xanaabilada amaa waxaan dhihi lahaa raggu waajib ku yahay lakiin dumarka waajibku ma aha adiga araadaa kala gedisan baa la qabaa ragga waxaa loo badan yahay oo jamaahiirtu ay qabaan ragga inuu waajib ku yahay dumarka marka loo yimaado in badanoo ka mida ah culimmadu waxay qabaan inuusan waajib ahayn qaarna waxay qabaan waa laazim qaar waxay qabaan waa iska bannaan yahay waa yacni mashruuc laakiin cid qabta ma jirto culimmada muslimiinta ka mida ah xataa dumarka xaaraan buu ka yahay wax qaba ma jiro xaaraan buu dumarka ka yahay oo lama gudi karo oo ciddii gudda waa la ciqaabi wax culimmada islaamka oo qabtay ma jirto bal ijmaac bay ku soo guurinayaan calaa mashruuciyatihi fii xaqi الnisaa wاlrijaal ha ka doodeen markaa kadib ma laazimbaa ma mustaxabbaa ma mubaaxbaa saddexda ra'yi ha u kala tagaan laakiin inuu mashruuc yahay oo uu bannaan yahay hadalkama joogtaa iyada saas macanaha ayb labadooda marka la fiiriyana dumarka marka la yimaado fii xaqihim ayaa waxoogaa khilaafku sii xoog badanya oo in badani qabaan inuusan laazim ahayn adilada soo aroortay ragga ku soo aroortayna iyo yacni ee cumuuman la deliishanayo guditaanka mashruuciyadiisa loo deliishanayo rag iyo dumar mayna kala qaadin mayna kala qaadin ha ahaatee haddana maca daalika masaladu waa masalo khilaafiya masaa'isha oo kaleo culimmadii salafku ku kala tageenna ra'yiga adiga aad qabto aduu ku khuseeyaa laakiin haddii lagugu khilaafo daliil lagugu khilaafo ama dhinac kale dadka la raajix noqoto inay qaataan bay xaqu leeyihin saas way macnaha haddii la gudo khayr wa baraka haddii la gudi waayo sidaa laysaga daayo in badanoo culimmadii sunnada ka mid ah qabto bal bilaad badanoo hadda muslimiinta ka mida ah maba la gudaba bal muxuu ahaay eh, sheekh ibnu cuaymiin caley raxmatullah cadad min kutubihi wuxuu leeya waa iska yani wax wey waa iska sunno haddii laga tago laa ba'sa buu leehay fii xaqi nisa dumarka marka la fiiriyo macna laba qodob marka aan baraarujinno intaynaa qodobkaa ka gudbino qodob waxa weeye waa gudniinka dumarka marka laga hadlayo ee shareecadu qabto waa gudniinkan soo tilmaannay ee xadiidka ummu caiya nebigu sal lla lay waslam ee culimmadu bimajmuuci turuqii ay ku taxsiiniyeen nebigu yidhi sal lla lay waslam akhfidii walaa tunhiki ama tanhaki yacni waxa weeyaan eh, gud salkana ha ka jarin salka ha ka goyn salka ha ka goyn maxaa laga wadaa bimacnaa waxa la jarayo wax laga goynayo waa qaybtan soo tilmaannay oo meeshay kaayidu ka soo baxdo korkeeda cad yar oo ku yaalloo jilicsan kaasaa horta laga hadlayaa jariddiisa wax ka jariddiisa iyo jarid la'aantiisa midka nebigu uu ku leeyay sal ly wasalam yacnii wax ka goob salkana ha ka wada jarinna kaa isagaa wa cilooyin badan buu nebigu ku celiyay sal lay waslam shahiyadeeda iyo dareenkeeda u nafci badan ninkeeda u roon wejigeeda u qurux badan cilal badan buu nebigu sal lay waslam ku celiyay gudniinka marka sharcigu uu qabo culimmaduna ay ka hadlayaanee dumarka waa kaas waxay leeyihiin adnaa shay waxa ugu yar baa laga jaray waxa ugu yar fiidda ugu koraysaa wax yar laga qandhuufanaya bas in salka laga wada jaro ama goyntiisa la siyaadiyo waa khilaafu sunna in intaa laga sii siyaadiyo gabadha obrethon in qaliil lagu sameeyo oo xataa muxuu ahaa bishimaha lasii xoqoo lasii jaro oo haddana laysku dhejiyo kaas waxaa la yidhaahdaa alkhitaanu alfircawni baa la yidhahdaa diinna ma sheegin salla kuma le kutubta fiqigana laga heli maayo bal waa jariimo iyo dembi aan sahlanayn wa saas daraaddeed gudnoonka fircooniga ah diini ma qabto dhibaatooyin fara badanna waa leeyahy oo caafimaadka u noqonaya gabadha iyo dareenkeeda u noqonaya dhalmada u noqonaya waxyaalo fara badan baa ka imaan mashaakiil fara badan baa ka imaanaysa taasi marka diini ma qabto intii samaysayna allah u dembi dhaafo intii maqashana mas'aladaa ha layska jiro masale sahlan maaha far inaad goyso ood ruuxa farta ka jarto ayaa ka roon in gabadha xubinkeeda lagu ciyaaro la'anna fartaa ka fudud xubinkaa joogitaankiisa shaqada uu qabanayo iyo fartu shaqaday qabanayso xubinkaa ka muhiimsan saas daraaddeed waa khalad aad u weyn waana caada jaahiliya oo aan diinta sal ku lahayn taa meel iska dhig amaa gudniinka sunniga ah waa kaa aan ka hadallay oo qiyaasta ugu yar in xubinka fiiddiisa kore laga taabtaa intaas weeye inta kutubta fiqi culimmadu ka hadleen khitaankii nebigu yaqaanaya salawatu rabbi waslamu calayh ee soo aroray waxaa dhanka kale ah oo isagana baraarujin mudan xamlo waxaa jirta ay wadaan gaalada iyo hay-adaheeda iyo in gaalo raacya ee in badanoo iska niyad fiicanoo mukhlisiinaho laakiin muqafaliin ah la yska isticmaalo maxay leedahay waxay leedahay dumarka in la gudaayey waaba jariimo waana xaaraam ruuxii gudana ha la soo xidho alla ciqaabo maxkamad ha la saaro waa nidaamka reer galbeedka waa taa iyada ah waa mas'alo ujeeddo leh aslanbana waataan soo tilmaanay gudniinka in la yidhaahdo shareecada ka mid ma aha waa qowl aan hadda ka hor soo marin ummadda islaamka axad culimmada ka midoo yidhina ma jiro waxaan soo tilmaannay culimmada qaar waxay leeyihiin waa mashruuc oo waa bannaanya qaar waxay leeyihiin waa mustaxab oo waa sunno qaar waxay leeyihin meh waa waajib laakiin cid tidhi waa xaaraam culimmada islaamka ma soo marin waa xaaraama marka waa laysu ciqaabayaa waa war gaalo waay waana war reer galbeed waay waana war hay-aduhu iyo waxan kadaata ay wataan waa ujeeddadiisuna waxa waaye sida ibnuulqayim caleyh raxmatullah uu tilmaamay goynta xubinka qadarka laga goynayahay wuxuu leeyahay ibnuulqayim caleyh raxmatullahi kitaabkiisa tuxfatu almawduudka ah, tuxfatu almawluud ah, tuxfatu almawduud fi axkaami almawlid mawluud wuxuu leeyahay xubinka jariddiisu xikmadda ku jirta waxa weeyaan buu leeyahay wuxuu dheelitirayaa oo miisaamaya shahwada haddaan la jarin oo aan la dhaawicin shahwadu ziyaaday noqonaysa wabittaali waxay keeni kartaa in la xakamayn waayo oo hadhow zino iyo faaxisho iyo laga adkaysan waayo haddii la tirtirana oo dhaawac weyn loo geystana shahwadii oo dhan baa baaba'aysa goyntan yartaa marka waxay miisaamaysaa oo isdheelitir ku samaynaysaa shahwadii in ku filanna gabadha waa u soo reebaysaa intii siyaadadae xumaanta ku ridi lahaydna waa la tegaysaa waa la jaraya gaalo oo marka gaaladu ujeeddaday leeyihiin iyo kuwan gaala raacyada ah hay-adahoodu ujeeddaday leeyihiin waxa weeyaan gabdhaha muslimaadkii inay fasaadaan ujeeddo kaloo ka dambaysa ma jirto guryaha laga soo baxo la fasaado zinadu faafto dhallinyaradu isku dhex qubato ayagu halkaasay ka duulaya wadaad marka masalada uun meel darafa ka soo qabsaday ama war aan haynin ama waxoogaa lacaga la siiyo la yidhi gabdhaha guditaankooda la dagaalan oo siminaarro qabanahay baa masaladii ku kadsoomay markaasaa waxaad arkaysaa magaalka siminaar baa ka war muxuu siminaarkani wadaaddaa dhigahayo waxaa laga hadlayaa gudniinkii gaala gudniinkan ay u socoto ujeedday ka leedahay adigii inaad u sahashood la shaqaysana masale sahlan maaha masalada marka in loo kala qaado xuduudda ah ma bannaan tahay mise ma bannaana ciddii iska daysa oo ku qanacda dhib ma leh ciddii gudda oo gudniinkii sharcigaa gudda oo ku qanacdana dhib ma leh laakiin in jariime laga dhigo waa masale shareecada totally khilaafsan markay gaalo wadatana waa mukhaad gaalo wadato waaba kasii khatarsan yahay markaa macna sidaa in masalada loo fahmay marka u baahanta baabu ahdi shaaribi shaarubta qaadid qabashadeeda iyo baab yahay iyo wa icfaa'i lixyati iyo garhka sii dayntiisa dayntiisa faraha laga qaado shaarubta qabashadeedu bimacnaa waxa weeye in la gaabiyo ama la xiiro sidaan u tegi doono wa icfaa'i lixyati iyo garhka oo la sii daayo faraha laga qaado oon la taabanin can zayd ibni arqamin radi allahu canhu qaala wuxuu yidhi qaala rasuulu llaahi sala allahu calayhi waaalih wasalam rasuulku wuxuu yidhi man lam ya'hud ciddii aan qabannin min shaaribihi shaarubtiisa xaggeeda aan wax ka qabannin oon wax ka jarin falaysa minnaa naga mid maaha yacni dariiqanagi iyo jidkanagii ma hayo wa waana khilaaf rawa waxaa wariyey axmedu axmed baa wariyey wannasaa'iyu waatirmidiyu wa wuxuu yidhi xadiiun weye saxiixun xadiid saxiixa oo muxuu ahaayey sixadiisa uu shek ku jiran wa man lam ya'khud min shaaribihi falaysa mina xadiidkaasi wuxuu ka mid yahay axaadiista ay deliishadeen culimmada qaar ka mida oo ku tegey shaarubta in la gaabiyo inay waajib tahay waana sida daahirka axaadiista laga faaidaysanayo badankood se culimmadu waxay ku tageen waajib mee waa sunno daahirka axaadiistana waxaa waxay xoojinaysaa inuu waajib yahay gaabintu in la sii daayo faraha laga qaadana ay xaaraamta xaggeen ka qaadanaynaa laysa minna naga mid maaha baa le ma shay sunno ah laga mid maaha ruuxa la dhihi oo bannaanka loo saari oo lagaga beri noqon maya ruuxaasi khalad iyo dembi wuu galay way macnaha aan yarayn ayb wacan abi hurayrata radi allahu canhu qaala wuxuu yidhi qaala rasuulu llahi sala allahu alayhi waaalih wasalam rasuulku wuxuu yidhi juzuu gaabiya ashawaariba shaarubyaalka warkuu sii daaya ka taga faraha ka qaada allixa garharhka waa jamcu lixya garharhkana daaya oo faraha ka qaada oo ha u banbixina khaalifuu khilaafa almajuusa majuusta khilaafa garab maraq majuusta rawa waxaa wariyey axmedu axmed baa wariyey wa muslimun iyo muslim baa wariyey xadiidkaasi labadii masaleba uu ka hadlayoo shaarubtana gaabiya garhkanaad sii daayo oo daayo faraha ka qaada cilladana wuu sheegayoo majuusta ku khilaafaa layidhi waxaynu ka fahannay meeshaasi majuusta ayaa shaarubta sii daysan jirtay garhkana xiiri jirtay khilaafaa la yidhi marka asalkuna waxa weeye qaacida min qawaacid ashariica wa maqaasideeda waaweyn bay ka mid tahay mukhaalafada gaalada la khilaafo oo caadaadkooda iyo dhaqankooda lagu khilaafo wixii nas ku soo arooray isaga waaba goonidiisa waana masalada uu ka alifay sheekhu islaam ibnu taymiya caleyh raxmat ullah kitaabkiisa iqtidaa'u asiraat fii mukhaalafat asxaabi aljaxiim soo maha a ah. yani waxa weeyaan mas'aladaasu ku saabsan yahay ah. in la khilaafo in la khilaafana asalkeedu waa waajib xadiidkani wuxuu xoojinayaa xadiidkii hore macnuhu ku tusayoo shaarubta in la gaabiyo inay waajib tahay in la sii daayoo faraha laga qaadoon la taabanina inay xaaraan tahay leanna wuxuu ku cileeyey siidayntiisa siidaynteeda waxaa ku jirta muwaafaqatulmajuus gaabinteeda iyo jariddeedana waxaa ku jirta mukhaalafatulmajuus baa ku jirta saas macnaha in majuusta la khilaafo ayib waxaa kaloo xadiidku ku daray garhka sii daaya oo faraha ka qaada shaaruubta in la gaabiyo ama la xiiraayey culimmada badankood waxay qabaan iyo jumhuurtoodu inuu sunnaya qaarna waxay qabaan inuu farad waajibaya sidaasaana daahirka axaadiistu ay xoojinaysaa waxaana rajaxay alimaam ibnu carabi ibnu xasmi iyo shawkani iyo kayrkood baa rajaxay shaaruubta in la sii daayo inay xaaraam tahay oo faraha laga qaado waa xaaraam sidaasaana hadda daahirka axaadiista inooga muuqata xadiidka labadan xadiid hadda tilmaanay waxaa kaleeto muxuu ahaay khaasatan markii ay noqoto inaad gaala kaga dayanayso ayaduna waabaa kasii xag jirtaaba waxaa kaloo xadiidku tilmaamay waa xadiidkan labaade garhka in la sii daynayo isaga la cafinayo oo faraha laga qaadayo wa can ibni cumara waxaa laga warin can inabiyi sala allahu calayhi waaalih wasalam nebiga wuxuu ka warin qaala nebigu inuu yidhi khaalifuu khilaafa almushrikiina mushrikiinta khilaafa waffiruu maxaan ku khilaafnaa waffiruu dhammaystira allixaa gadharyaalka ama gadharhka gadharhka dhammaystira oo dhammaystirnaantooda u daaya waxfuu salka ka gooya ashawaariba shaarubyaalkana salka ka jara muttafaqun calayhi waxaa ku soo aroortay shaarubta alixfaana way ku soo aroortay waxaa kaloo ku soo aroortay aljazuna waa ku soo aroortay juzu shawaarib soo madhin xadiiska hore jazigu waa gaabinta waay qasiga waa kaan iyadana soo marreen sooma qasu shaarib waa gaabinta baynamaa ixfaagu uxfu shawaariba bimacnaa alisti'saal waay salka in laga jaro waay culimmada salafku labadaa mas'alay qaarba mid rajaxeen oo qaar waxay yidhahdeen shaarubta in la xiiro waay in la gaabiyo maaha qaarna waxay war xiiridda muhlaa ku jirtee oo ninkii haweenayba ugu ekaane ha la gaabiyo wuxuun ha la soo reebo ah. qaarna halkaasay mareen alimaamu axmed caleyh raxmat ullah wahuwa saxiix wuxuu leeyahay maadaama labadaba xadiidku ku soo arooray inaad gaabisana waad heli kartaa inaad xiirtana waad heli kartaa labaduba waa jaa'is buu leeyahay sidaasaana sawaaba macna ayb ama masalada garhka ku saabsan iyo sii dayntiisa iyadana waa masale khilaafiya waxay culimmadu isla ogol yihiin xiiriddiisu inaysan bannaanayn saas daraaddeed baa ibnu xasmi caleyh raxmatullah wuxuu soo guuriyey ijmaac in laysla ogol yaho on laysku khilaafsanayn calaa anna icfaa'a allixyati fardun garhka in la sii daayo inay waajib tahay layskuma khilaafsana ibnu caabidiinna wuxuu leeyahay isaguna imaamkii xanafiga ahaa alأkhdu min allixya duuna alqabda kama yafcaluhu bacdu almaqaariba wa mukhaniثaة الrijaal lam yubixhu axad buuri garhka in laga jaro wixii ka ka ka hooseeya qabashada qabdada waxa weeye garhka markaad saa u qabato wixii ka siyaadsan muran baa geli doona laakiin wixii aan qabdada iyo gacantu markay qabato aan dhaafsiisnayn in la jaro buu leeyahay oo la gooyaaye sida ay maqaaribada qaarkood sameeyaan ragga dumar iska yeelyeelkuna ay sameeyaanee dumarka isku shabbahaya arrinta noocaasa wuxuu ihi axad culimmada ka midoo banneeye ma jira buuhi waxaa laga hadlaya ogow waa wixii qabashada yacni ka hooseeya qabashada wixii ka siyaadsan waa masalo doodeed ku jirto amaa wixii qabashada gacantu markay qabato aan gacanta ka baxsanayn taasaa laga hadlaya xiirid iyada warkeeda iska badda xiirid iyada warkeeda iska badda kadib baa waxay ka doodayaan gaabintu ma xaaraan baa mise xaaraan maaha xiiriddu inay xaaraam tahay warkeeda meel waayo waxaana ku tusaya axaadiista qaar way reebto nebigu nahyi buu ku soo arooray salawatu rabbi waslamu caleyh ha xiidhina ha gaabinina axaadiista qaarna amar bay bixisay waalaslu fi lamri alwujuub waay waxaa kaloo lagu culaynaya waxaa ku jira altashabuh biاnnisaa ah, dumarkaoo laysku shabaho waana xaaraan leanna waxa weyaan ilaahay tabaaraka wa tacaala ragga wuxuu garhka u siiyey dumarkana uusan u xikmad baa ku jirta shahaamaa ku jirta shahaama raganimo ilaahay tabaaraka wa tacala wuxuu ragga u siiyey waa nooc miisa'a ah waa markaad isagii o dhan salka ka marto soo wejigaagii weji dumar ma noqonin ya tashabuh baa marka ku jirta culimmada qaarkood waxay lein waxaa ku jira taqyiiru khalqi illaah abuurkii ilaahay ood baddashay baa ku jira leeyahy masale la yaqaanay marka maaha ficil ahaanna nebigeenna salawaatu rabbi wasalaamu caleyh garhkiisu siduu u weynaan jiray saxaabadu markay gadaashiisa ku tukanayaan waxay ku garan jireen inuu wax akhrinayo garhka dhaqdhaqaaqiisay arki jireen waxay kutusi marka garhka gadaal laga arkayo soo garh weyn maahayn a marka isagana waa sii daayey saxaabadiisuna waa sii daayeen amarna waa ku bixiyey xiiriddana waa reebay iyo muxuu ahaayey gaabinta kullu daalika axaadiistaasoo dhan ayaa nebiga ka sugan salawatu rabbi wasalamu caleyh marka xiiriddu iyadu ma la ogola amaa gaabinta wixii markii gacanta lagu qabtoo la cantoobiyo wixii ka siyaasan gaabinteeda iyo goynteeda waa masale khilaafiyaah ee cinda muxuu ahaay salaf oo qaar waxay leeyihiin waa la gaabin karaa in badan oo culimmadii salafka ka mid ahna qabta gacanta markii lagu qabto wixii ka siyaasan waa la jari karaa qaar waxay ku khaas yeelayaan marka aad xaj aaddo ama cumro aaddo sidaad timaha madaxa u gaabinayso ayaad gaabin karta aarkan cabdullahi bni cumar baana kutusaya soo socda qaarna waxay leeyihin xilli walba waad gaabin kartaa wixii ka siyaasan qabashada gacanta wixii ka siyaabsan masaladaasi marka waa masale khilaafiya qadarkaasi waa khilaafiya amaa xiiridda ayadu wax weeyaan masale sahlan maaha khaasatan haddana gaar ahaan markay noqoto in gaalo lagu raacayo gaalo lagaga daynayo leanna waa sunno ay gaaladu leedahay ayagaa waxay u muujiyeen oo dadka fahansiiyeen timaha garhka in la xihaayo inay qurux tahay marka saa walilasaf in badanoo muslimiinta ka mida yacni waxa weeyaan muxuu ahay dagaal waxay kula jiraan garhka aan sahlaninba ah, dagaal hadday gaalada la geli lahaayeen laga yaabo inay kaga rayn lahaayeen bay garhka kula jiraan war garhkan maxaad ka rabtaa yaa ku diray garhka in la sii daayaa qurax in la xiiraayo waa foolxumo waa quruxna gaalaa inugu tidhi nebi maxamedna muxuu yidhi daaya waa qurux gaalana maxay tidhi xiira waa foolxume adiga labadaa mid doora marka ya ama nebi maxamed baa qurux ku sheegay dooro ama gaalaa foolxumo ku sheegtay xiir labadaa khiyaar baa yaalla marka in garhka la daayo ayaa hadyigii nebiga ahaa salawaatu rabbi wasalaamu calayh wuxuu yidhi imaamku sheekhu wuxuu yidhi zaada albukhaariyu bukhaari wuxuu ziyaadiyey fa kaana wuxuu ahaa ibnu cumara ibnu cumar wuxuu ahaa idaa goortii xaja uu xajiyo aw ictamara ama uu cumraysto qabada mid qabta ayuu ahaa oo cantoobiya calaa lixyatihi garhkiisa ayuu qaban jiray saasuu gacanta ugu cantoobin jiray famaa fadala wixii siyaada oo gacanta qabashadeeda ka siyaada akhadahu waa qaadi waa qaban jiray marka waa jari jiray manaa waa xiiri jiray oo goyn jiray macnaha aarka cabdullahi bn cumar waa aar saxiixa aarkaas waa aar saxiixa oo muxuu ahaaye xajka iyo cumradiiyo markuu aado wixii qabashada gacanta ka siyaadsan inuu jari jiray isla aarkaasoo kaleoo mawquufa wuxuu isaguna ka sugan yahay abu hurayra isagana waa ka sugan yahay labadaa aar ayuu sheekh albani caleyh raxmatullah u cuskaday mas'alada markuu yidhi garhka wixii ka siyaasan qabashada gacanta waa la jari labada aar baa wuxuu siiyey xukmu rafci oo wuxuu yidhi ahar ibnu cumar maadaama uu nebiga aad ugu dayan jiray inuu khilaafana ay yaraan jirtay waxay ku tusi inuu arrinka nebiga uu ka hayo macnaha abu hurayrana sidoo kale labadan ahar buu marka xukmu rafci siiyey akhiiranna waa ka fatwooday in garhka la gaabin karo wixii ka siyaadsan qabashada mas'aladana kutub badan baa laga qoro aad loogu radiyey oo niqaashkeediiyo ruduuddeedu waa iska farabadany ragga aad yani masaladaa u diiday waxaa ka mid a ah, muxuu ahaay sheekh ibnu cuthaymiin iyo sheekh ibnu baas culimmada sunnada lakiin waa masale khilaafiya adiga warka qabsoo wixii qabashada gacanta ka siyaadsan waa masale khilaafiya maxaa xoog badan maxaa daciifsan in la daayaa xoog badan alimaamu maalik caleyh raxmatullah isagu wuxuu dhihi jiray garhka oo faraha laga qaado ilaa uu iska dheeraado wuxuu dhihi jiray waa mamnuuc lanna nooc shuhura ah baa ku jirta shuhura waxaan arki jiray markaan jaamacadda dhiganayna magaalada madiina masaajidka waxaa joogi jiray nin garhkiisu uu gaadhayo jilbaha ayaa joogi jiray markuu masaajidka soo maro dadka soo dhex marayo dadka oo dhan baa wada fiirsanaya marka sheekh albaani laftiisa masaladaa wuu tilmaamaya marka heer ay noqoto shuhro dadkii o dhan aad ka dhex baxdoo lagu soo fiiriyo oo lagu soo daawado taa iyadaa imaam maalig waa diidi jiray oo wuxuu dhihi jiray waxoogaa muxuu ahay sida ha loo dhaamo adiga masaladu waa masale khilaafiya xiiridda khilaaf kuma jiro cala araajix laakiin wixii kaleeto oo qabdada ka siyaasan oo muxuu ahay ka kororsan ama ka baxsan khilaafkaasaa ku jira masaladu mar hadday khilaaf noqotona waxay ku xidhan tahay maxaa kula xoog badan ama maxaad ku qanacday markaad weydiisay dadka aqoonta leh saasay ku xidhantay macana baabu karaahiyati natfi shaybi wuxuu baab u yahay cirada oo la tifo karaahiyadeeda markaad cirowdoo timahaagu caddaadaan inaadan cirada maagin oo cirada uun intaad timaha ka raadsato un aadan tifin dabcan marka la tifi karo waa markay cusubtahay soo ma oy timahaaga ku cusub tahay laakiin haddayba kulli iswada bedelaan ma baa markaa taal waad isdhiibi markaa hadwadle markaa war male marka in cirada lala dagaalamo guud ahaan ama ha badato ama ha yaraatee taa karaahiya nimadeedu ba'bu yahay can camr bni shucaybin can abihi can jaddihi ana nabiya sala allahu alayhi wasalama qaala wuxuu idhi laa tantifuu ha tifino ha googoynina hashayba cirada ha goynina maxaa yeele fainnahu isagu nuurulmuslimi muslimka nuurkiisii waay ruuxa muslimka ee mu'minkaa iftiinkiisii iyo nuurkiisii way ciradu maa min muslimin muslim ma jiro oo yashiibu ciroobaya shaybatan ciroobid filislaami islaamka dhexdiisa diinta islaamka iyo iimaanka dhexdiisa ku ciroobaya ma jiro ilaa hadduu jiro kataba allaahu allah wuxuu u qoraa lahu isaga bihaa ciradaa daraaddeed ciroobiddaa uu islaamka dhexdiisa ku ciroobay darteed wuxuu ugu qoraa xasanatan xasanuu ugu qoraa wa rafacahu wuxuu u kor yeelaa bihaa iyada sababteeda darajatan darajana waa u kor yeelaa wa xata wuxuu ka ridaa canhu xaggiisa bihaa iyada sababteed khai'atan dembina waa ugu dhaafaa marka waxaasoo khayra ku jira rawa waxaa wariyay xadiidka axmedu axmed baa wariyo abu daawuuda kadalika waxaa soo saaray nasa'i ibnu maajah waana xadiid saxiixa wey sheekh albaani wuxuu leeyahay waa xasanun saxiix ayib wuxuuna faa'iidaynayaa inaan cirada la xiiri karin lana goyn karin waana cileeyeyo waa ruuxa mu'minka nuurkiisa wa ah. waana mida nebigu sal lay slam xadiidkii kale ku tilmaamay inna min ikraami illaahi inna min ijlaali illaahi ikraama di shaybati almuslim ah. ilaahay weynayntiisay ka mid tahay muslimka ciroobay ee diinka dhexdiisa ku ciroobay iyo sharfiddiisu waa weynayn ilaah marka ciradu annaga waa dhibsanaynaa oo xoogaa odaynimay ku tii sooma khaasatan ragga guurdoonka ayaga dhibbay ku haysa ayna dadka kale ku hay xoogaa marka culayskaas iyo dhankaa iyo adduunye adiga ka fiirinin bahashan ajirna waa ku socdaa dembina waa laysugu dhaafayaa darajana way leedahay ha iska jarin dayso saas way inay xaaraan tahay in la gooyo ayaa waxaa ku tegay bacdu ahlilcilmi imaamu nawowina waa soo dhoweeyey ibnu rifcana wuxuuba ka soo guuriyey alimaamu shaafici fii nasi lum kitaabkiisa um buu ku caddeeyey buuhi timaha cirada in la jaro inay xaramto laakiiniyo geedka ka katamkale nabaadka katamka la yidhaha wa naxwihimaa iyo labadaa wixii la mida ah. wa karaahiyati sawaadi iyo midabka madow karaahiyanimadiisa in timaha midab madow lagu bedelo wuxuu baabu yahay ciradii waxaan nidhi ha la daayo yaan la tifinoo la jarin waxaansan mamnuuc ahayn oo baabkani ka hadlaya inaad midabkeeda cirada caddaanka bedeli karto ood ku bedeli karto xinnaha oo midabkiisu midabkiisuu yahay jaallahaya katam inaad ku dari karto katamku isaguna waa nabaad sida xinnaha oo kale buuruhu ka baxaa inta badan midabkiisuna yara madow xigeen waayo madow iyo casuus isku xig jiro waa marka xinnaha lagu daro wuxuu u yara ekaanayaa madow xigeen buu noqonaa madow dikha maaha laakiin waxoogaa wuxuu midabkii yacni ahaa casuuskiibuu bedelaya markaasuu madow xijinaya saasaa la yidhaha katamka waa geed nocaas wa naxwihimaa ayaa wixii la mid wa karaahiyati sawaadi iyo midabka madow karaahiya nimadkiisa madowga in timaha lagu bedelo can jaabir bni cabdillaahi radi allahu canhu canhuma qaala wuxuu yidhi jii'a waa la keenay biabi quxaafata ayaa lala yimid jii'a waa lala yimid oo waa la keenay biabi quxaafata ayaa lala yimid waa aabihii aabihii weye yani waxa weeyaan yowma alfatxi maalintii maka la furtay baa lala yimid ilaa rasuulillaahi baa loola yimid sala allahu calayhi waaalihi wasalam waka'anna waaba isagoo ra'suhu madaxiisu ra'sahu madaxiisu huqaamatun u yahay huqaama waa geed nagaadh ah oo eh, yani eh, muxuu ahaayey eh, ubixiisa iyo midhihiisuba cad yihiin geedaha buxuu ka mid yahay marka ubixiisuna aad buu u cad yahay midhaha uu bixiyana way cad yihiin timaha ibni aadamku markay ciroobaan buu u ogyahay oo lagu shabahaa wadaadadeennu geedaheen naqaanan bay qaar ku sheeg jireen laakiin muxuu ahaayey wax nasa ma leh yaani wax cad maaha kolba geedunbay usoo dhoweeyaanoo mar geedihii ay yaqaaneenuba mid muxuu ahay ay ku magacaabaan wa ka'anna waaba isagoo ra'sahu madaxiisu huqaamatun uu yahay geedkaasi madaxa cad ee midhihiisa iyo ubixiisuba cad yahay sidaasoo kale isagoodu muddo ayaa la keenay fa qaala markaasaa wuxu uhi rasuulullahi sala allahu calayhi waali wasalam wuxuu yidhi idhabuu la taga bihi isaga ilaa bacdi nisaa'ihi dumarkiisa qaar ka mida xaggooda ula tago u geeya faltuqayirhu ha badasho bishayin wuxuun ha ku badasho xiradan ciradan wuxuun ha ku bedasho wajannibuuhu kana fogeeya assawaada madowgana ka fogeeya wixii kaley ku bedelaysa ha ku bedasho laakiin madowga ka fogeeya faltuqayirhu bishay rawa waxaa wariyey aljamaacatu jamaacadii baa wariyey ila albukhaariya bukhaari iyo watirmidiya mooye xadiidkaasi wuxuu inoo faa'iideeyey in timaha cirada ah midabkooda la bedeli laakiin aan madow lagu bedelayn ayib lafdada wajannibuuhu sawaad wajannibuuhu sawaad lafdigaa waa la haystaa oo waxaa loogu dhegan yahay waxaa laleeyahay waa lafdi shaad ah ruwaadda badankood mayna sheegin baa la waa la daciifinayaa meeshaasayna ka imaan doontaa culimmada dooda ka qabta madowgu ma xaaraan ma xaaraan maaha lafdadaas ayay sugnaanteeda dood ka qabaan ayib wacan muxamed ibni siriinin qaala wuxuu yidhi su'ila waxaa la weydiiyey anas ibnu maalikin waxaa la weydiiyey can khidaabi rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam nebiga cilaamaysigiis ama timabedeliddii uu timaha bedeli jiray ayaa la weydiiyey faqaala markaasaa wuxuu uhi inna rasuula allahi sala allahu calayhi waaalihi wasalam rasuul alle lam yakun muusan ahayn shaaba mid ciroobay muusan ahayn ilaa yasiiran wax yar mooye yacni nebiga waxaa la weydiiyey ma cilaaman jiray ama timihiis ma bedeli jiray markaasuu yidhi Eh, maba ciroobinba wax yar mooye walaakina abaa bakrin iyo wa cumara cumar ayaa bacdahu gadaashiisa khadabaa cilaantay bilxinnaa'i bay ku cilaanteen walkatami iyo geedka katamka la yidhaha waa kaan hadda ka soo hadlayno madaxigeenka muttafaqun calayhi wazaada wuxuu ziyaadiyey axmedu axmed axmed wuxuu ku daray xadiidkaasi qaala wuxuu yidhi ninka la yidhaahdo anas wa jaa'a waxaa yimid abuu biabi quxaafata ayuu la yimid ilaa rasuulilaahi buu ula yimid sal lay slam waa yowma fatxi makkata maalintii maka la furtay yaxmiluhu xaaluu aabbihii xambaarsan yahay isagoo wadu aabbihii keenay xataa wadacahu ilaa uu dhigay bayna yaday rasuulilaahi sal allahu alayhi waaalih wasalam nebiga hortiisa ilaa uu soo dhigay faqaala wuxuu yidhi rasuululahi sal lay wasalam rasuul alle wuxuu yidhi liabii bakrin ku yidhi low aqrarta haddaad sugi lahayd ood u dayn lahayd ashaykha odayga fii beytii gurigiisa haddaad u dayn lahayd lataynaahu waan u imaan lahay annagaa utegi lahayn bui lataynaahu waa u tegi lahay bimacnaa odayga da'dana maxaad gurigiisa uga soo kaxaysa hadduu noo baahan yahay annagaa meeshiisa ugu tegi lahayn buu nabigu ku uhi sal ly slam muxuu saa u leeyahay takrimatan karaamayn darteed liabi bakrin uu nabigu karaamaynayo salawatu rabbi waslamu caleyh yani yani qadarin iyo ikraam abubakar uu samaynaya fa aslama markaasuu islaamay abu quxaafa wa lixyatuhu walxaal lixyatuhu garhkiisa iyo wa ra'suhu madaxiisu kahuqaamati uu yahay geedka midhaha cad ee ubaxa cad oo kale uu la mid yahay bayaadan xagga caddaanta ah, isagoo madaxii kulli wada caddaaday iyo garhkiiba faqaala rasuulu lahi sal ly slam rasuulku markaasaa wuxuu yidhi hayruuhumaa madaxa iyo garhka timahooda badala wajannibuuhu ka fogeeya asawaada madowgana ka fogeeya saas manaa ayib xadiidkii horeo faahfaahsan anas ibnu maalikin markuu leeyahay nebigu sidiisaba in yar buu ciroobay runtiibe oo nabigu markuu geeriyoonayo waa runtiiyo nebigu markuu geeriyoonayo salawaatu rabbi wasalaamu calayh lixdan iyo saddex sanuu jiray timihiisa inta cadna waa la tirin karay laakiin macnaheedu maaha xinno muusan marinin oo anas hadduusan arkin waxaa inoo soo socda xadiid kaloo tilmaamaya umusalama xadiidkeeda inuu nebigu salawaatu rabbi wasalaamu caleyh timihiisa mariyey marka anas intuu ogaan buu sheegay xadiidkaas xadiidkan waa xadiidka loo deliishanayo in aynan bannaanayn timaha in la madoobeeyo markay ciroobaan inay xaaraan tahay xadiidka loo deliishado waa waxaa kaloo loo deliishadaa xadiidka cabdillahi bni cabbaas abu daawuud uu soo saaray iyo qayrkii sheekh albaanina uu saxiix oo nebigu yidhi sal lla alay waslam yakuunu qawmun yakhdibuuna fii aakhiri الzamaani biاsawaad ka xawaasili اlxamaam laa yariixuuna raa'ixata aljanna waxaa ahaan doona dad aakhiru zamaanka ku cilaaman doona madowga sida shimbirta qoollayda gulgulaheedoo kale cunaheeda madowga marsan oo kale dadkaasi ma urin doonaan udgoonka jannada xadiidkaasi waa xadiid ay culimo badan saxiixinayaan waana xadiista loo deliishado inaysan bannaanayn madowga marsigiisa kan iyo kaasaa ugu muhiimsan axaadiista loo deliishado labada xadiidbana culimmada qabta inuu xaaraan yahay ayaa deliishanaysa ayb ibni xajar caleyh raxmatullahi wuxuu soo guuriyey hal mar waa la ogol yahay buu yidhi in madowga la marsado waa marka dagaal lagu jiro mujaahidka waa loo ogol yahay buu itifaaq buu kusoo guuriyey ah, wuu u baahan yahay oo maxaa tima madow iyo tima cad jihaadka maxay u kala taraya maxaa faa'iida ku jirta ya ninku markuu timo madow yahay waa laga baqi soo saas maaha cadowgu laakiin nin odayoo gadh caddaaday waa la daandaansan soo maha xoogaa marka waxaa ku jirta noocoo muxuu ahaayey e, jimatuurad iyo xoog baa ku jira itifaaqan marka wuxuu leeyahay mujaahidka timihiisu caddaadeen way u bannaan tahay markuu dagaalamayo inuu timihiisa madoobeeyo waxaan mujaahidka ahayn baa laga doodsan yahay marka saasuu udhigaya masalada culimmada qaarkood waxay qabaan waa madhabka shaaficiyada imaamu nawowina uu doortay iyo qayrkoodba waxay leeyihiin waa xaraam in timaha la madoobeeyo axaadiistaa aan sheegnay bayna daliishanayaan qaar culimmada ka mida ah waxay leeyihin waa makruuh ee xaaraam ah xanafiyada maalikiyada shaaficiyada xanaabilada waa jumhuurtaba say culimmadu u badan yihiin waxay leeyihin xaaraam maahee waa makruuh yacni dembi kaasoo gaadh maya lakiin inaad iska daysaa fiican qaarna waaba ka sii dareenoo waxay yidhahdeen jaa'izun bilaa karaaha waa iska bannaan tahay bay wax karahana kuma jirto ah, ka bax bay dhan warkaas waana madhabka xanafiyada waxaa doortay abu yuusuf iyo moxamed ibnu xasan jamaaca saxaabada iyo taabiciinta ka midaa ku tegay oo fuqahadii saabadii saxaabada iyo taabiciinta qaar ka mida waxay dhihi jireen wax dhiba kuma jiro ayib qolo kale waxay leeyihiin ragga iyo dumarka ha la kala qaado oo dumarka ha loo ogolaado iyaga asal waxaa u ah ziinada wax badan in loo fasaxee raggana waa uga baahi badan yihiinoo dumarka ha loo ogolaado laakiin ragga ha loo diido waana ra'yiga isxaaq ibnu rahwey mas'alada marka khilaafkaas ballaadhan baa ku jira xaggee buu ka yimid labada xadiid iyo xadiista ku soo aroortay mas'alada waa laysku haystaa saafaan adiga xadiidkaa horena dood baa ka taagan oo lafdiga wajannibuuhu sawaada ah ma sugan yahay mise ma sugnaa laga muransan yahay xadiidka kale ah ean hadda tilmaamaynay ee yakuunu qowmun yakhdibuuna fii aakhiri zamaanna asagana sugnaantiisaa laga doodsan yahay salafkiina waa isku khilaafeen warka soo uruuriyo mas'aladu waa masalo khilaafiya in badan hadda waxaad arkaysaa culimmada sunnada rag ka mid oo ah, mucaasiriinta oo garhka madoobaystay waxay ku qanceen madhabka dhahaya inay iskaba bannaantay kaasay ku qanceen masaladu marka waa masalo noocaasa ah labadan xadiid marka la fiiriyo masaladu inay xaaraan tahay bay u xoog badan tahay sidaasi laakiin ninka qabaaye isagaa qaba ninkay la xoog badnaatana isagay la xoog badnaatay ninkii ku khilaafoo dhanka kale ay la xoog badnaatana hadda waxa weye war ma leh adiga dadka ma ma fikirkaagaad ku qasbay sidanaa kula xoog badnaatay dadka kalena sida kalea la xoog badnaatay waxayna masaladu salka ku haysaa axaadiistaasi inay sugnaato dood baana ka jirta ayib wallahu aclam sida ila xoog badani waxa weeyaan in ay xaaraan tahay madoobaysiga in madoobaysada in la marsado ra'yigaasaa ila xoog badan wallahu aclam lakiin masaladu waa masale khilaafiya weye sidaa marka xuduuddaas in loo fahmay ku bahanta wacan cumaan ibni cabdillaahi bni mawhab intaa markii laga baxo eh, waxaa iyadu aan muxuu ahaayey eh, aan horay looga hadlay timaha madow oo haddana la sii madoobeynayo ama timaha madow oo kalarada kale loo samaynayo taa iyadaa bacdu ahlicilmi waxay leeyihin laa ba'sa dhib ma leh qaarna waxay leeyihiin warmeehe ziinada asalka madowgay ahayde kalaradan gale gaalaa lagaga dayanayaaye atashabuh bilkufaar baa ku jirtay hala diido mucaasiriintaa taana isku diidan wacan cumaan bni cabdillaahi bni mawhabin qaala wuxuu uhi dakhalnaa waan galnay calaa ummi salamata ummu salamaan usoo galnay faakhrajat way soo saartay ilaynaa annaga waxay noo soo saartay min shacari nebiyi nebiga tintiisa sal lay slam qaar ka mid ah fa idaa markaaba huwa shacarkii iyo tintii makhduubun mid la cilaamay weeye bilxinaa'i xinno lagu cilaamay walkatami iyo katam lagu cilaamay timihii ay noo soo saartay katam iyo cilaam baa ka muuqday buui iyo xinne rawa waxaa wariyey axmed axmed baa wariyey wabnu maaja walbukhaariyu walam yadkur muusan sheegin bukhaari bilxinaa'i walkatam muusan sheegin bukhaari riwaayadiisa maxay ku eg tahay in la yidhaahdo faidaa huwa makhduub ama bilkatami walxinaa in lagu daro bukhaari riwaayadiisa kuma jirto saasuu ka wada waa sugan tahay macnaha xadiidkan ummu salama oo tintii nebiga oo cilaaman ay keentay iyo xadiidkii hore anas ee uu yidhi nebiga tintiisuba in badan ma ciroobin see lagu jamcinaya waxaa lagu jamcinayaa anasna intuu arkay buu ka warramay ummu salamana timihii nebiga sal lla lay waslam oo cilaaman bay heshay sidaas daraaddeed man calima xujatun calaa man lam yaclam saas way macnaha isma diidayso isaguna intuu ogaa buu sheegay iyaduna inay ogayd bay keentay macnaha wacan naafic can ibni cumar ana anabiya sala allahu calayhi wasalam nebigu kaana wuxuu ahaa yalbasu mid xidha ayuu ahaa annicaala kabaha asabtiyata kabaha sabtiga loo inaanayey asabtiya ee haragga asabtiya waa nisbatun ila sabti waxaa laga wadaa waa haragga lo'da iyo harag kastoo la magdiyey tim yani waxaan u jeedaa kabaha laga sameeyo ayaa sabtiye la yidhahda saas maana asabtiya waa haragga la magdiye kabaha ka samaysan kaana wuxuu a yalbasu mid xidha annicaala asabtiyata ee haragga la magdiye ka samaysan wayusafiru wuu casayn jiray nebigu sal ly sl lixyatahu garhkiisa bilwarsi nabaadka warsiga la yidhahdo wazacfaraani iyo zacfaraanka ayuu ku casayn jiray wa kaana wuxuu ahaa ibnu cumar ibnu cumarna wuxuu ahaa yafcalu mid sameeya dalika arrinka rawaxa wariya abu daawuud waanasaa'i waa xadiis saxiixa wey nebigu sal ly slam timi timaha garhkiisa wuu casayn jiray warsiga iyo zacfaraanku waa nabaataadka dhulka ka baxoo midabka lagu bedelo waay ayib ibnu cumarna isagoo nebiga kaga daynuu samayn jiray ayib xadiidka wuxuu xoojin inuu nebigu sal lay slam garhkiisa inta cirowday inuu bedelay saas way maana wa can abi darin radi allahu canhu qala wuxuu yidhi qaala rasuulu lahi sal lay waslam rasuulku wuxuu yidhi ina axsana maa qayartum waxaad ku badashaan ka ugu wanaagsan bihi isaga haada shayba ciradan aad ku badashaani alxinaau xinnaha way walkatamu iyo katamku inna axsana maa shayka ugu wanaagsan oo hayartum aad ku badashaan ood ku doorisaan bihi isaga haada shayba ciradan aad ku badashaan waxa ugu fiicani waxa weeye alxinnaa'u weeye walkatamu iyo katamka waa kan soo sheegnay xinnaha iyo katamku waxay kala yihiin xinnahana waa kanaynu naqaano ee cas ama eh, muxuu ahaay eh, jaallaha katamkana waa geedka aan sheegno waa nabaad madow xigeen ah isagiiyo xinnaha marka laysku dirana laysku darana waxay noqonayaan casuus iyo madow isku jira ruux markuu kaa yara fogyahay waxaad isleedahay uu garh madow yahay laakiin markuu kugu soo dhowaado garhkiisa casuus baa ka muuqda saas wy macanaa marka katamka waa lagu waa lagu qasaa markaasaa wuxuu noqonayaa yaro madow xigeen buu noqonaya aan madoobayn macnaha rawa waxaa wariyay alhamsatu shantii baa warisay wasaxaxahu waxaa saxiixiyey atirmidiyo waa xadiis saxiix wa marka katamkaa iyo xinnaha iyo adiga fahmo lagama wado geedahani bixaddi daatihima iyaga laf ahaantooda wax xukumoo ku xidhan ma jiro ee xukumku wuxuu ku xidhan yahay midabka saas way maanaa haddii maadooyin kale la isticmaalo beddelkooda laakiin midabkii oo kale leh xukumkooday la mid yahay sidii oo kaleeto man waana sida hadda jirta soomaalidu waayahan dambe waxaa laga ganacsadaayoo la keena waxay yidhahdaan xinnaha madow ah, xinnaha madow sheekh ma la marsan karaa xinnaha madow waa sawaadkaan hadda ka soo hadallay wa sawaadkii doodiisii culimmadu waxay ka qabaan aan ka soo hadlaynay kaas unbaa laga wadaaye xinno xukunkiisa ma qaadanayo xinnaha waxaa la yidhahdaa midkan muxuu ahaaye jaallaha cas baa la yidhahdaa maanaa waxaan ujeeda kan jaallaha ayaa la yidhaahdaa muxaanaa xinnaha midabkaasaa la yidhahdaa ama geedka ha ka yimaado ama meel kale ha ka yimaado wacan abi hurayrata radi allahu canhu qaala wuxu uhi qaala rasuulu llahi sala allahu calayhi waalihi wasalam rasuulku wuxuu uhi ina alyahuuda yahuud waalnasaaraa iyo nasaaradu laa yasbuquuna ma bedelaan midabka oo ma rinjiyeeyaan timaha ma rinjiyeeyaan ee fakhaalifuuhum khilaafa rawaa waxaa wariyey aljamaacatu jamaacadii baa warisa wuxuu kutusay xadiidkaasi timaha midabkooda in la bedelaaye inay ku jirto mukhaalafatulyahuud waannasaara saas macana in la daayana muwaafaqa ku jirta xadiidkaasay deliishadeen culimmada qaarkoodoo qaba taqyiirka in cirada la bedelaayey waa waajib yidhahdeen ah. qaarna waxay yidhaahdeen ah, inay waajib tahay waa riwaaya can axmed jumhuurtuse waxay qabaan in la bedelaayey laazim ma ahee waa sunno saas maana marka xadiidkani wuxuu xoojinayaa daahirkiisu ra'yiga imaamu axmed ee qaba inuu waajib yahay saas man wacan ibni cabbaasin radi allahu canhuma qaala wuxuu ihi marra wuu maray cala nabiyi marra waxaa soo maray cala nabiyi nebiga korkiisa sal ly waslam rajulun nin baa soo maray ninkaasu qad khadaba xadiikaasi waa xadiis qad khadaba ninkaasoo cilaamay bilxinnaa'i xinna ku cilaantay fa qaala markaasaa nebigu wuxu uhi sal ly waslam maa axsana maxaa wanaag badnaysiiye waa la yaabay haada kan ma axsana alla wanaag badana haadaa kani wey macna ah, yani waxa weeyaan xinnaa garhka u marsan fa marra waxaa soo maray rajulun aakharu nin kale oo qad khadaba cilaamay bilxinaai iyo walkatami ku cilaamay labadiiba isugu daray fa qaala nebigu wuxu uhi sl lay slam haadaa kan ayaa axsanu ka wanaagsan min haada kan kii hore xinnaha keliya ahaa alilaahay kan dambaa dhaama buud ee waxoogaa xinnaha iyo katamka isku daray fa marra waxaa soo maray aakharu mid saddexaad xaal qad khadaba uu cilaamay bisufrati jaalle uu ku cilaamay marka waxinihii waa ka yara badalanya fa qaala markaasaa nebigu wuxu uhi sl lla lay waslam haadaa kani axsanu waa ka wanaagsan yahay min haada kan kullihii dhammaantii ah, labadii horeba kanaa kasii fiican ayib rawaxa wariyay abu daawuuda baa wariyay wabnu maaja waa se daciif ah, hadduu nabadgeli lahaa waa roonaan lahaa laakiin xadiidku waa daciif saas maanaa ma sugnaa ayib an abi rimata qaala wuxuu idhi abu rimta ataymi saxaabi bu ah ayib nabiga sal lay slam buu yimid isagoo aabbihii la socda markaasaa rasuulku sal lay slam wuxuu yidhi aabbihii buu la hadla wuxuu ku yidhi maa haada minka buu kani xaggaaga muxuu kuu yahay buu maxaa suti markaasaa wuxuu idhi ibnii waa wiilkayga markaasaa nabigu wuxu uhi sal lay slam amaa ibnuka laa tajnii calayhi walaa yajnii calayka xadiiskaasu ninkii ku yimid wa wiilkaaga dembigaaga dembigiisa qaadi maysid asaguna dembigaaga qaadi maayo laa taziru waasiratun wisra ukhraa waay a way isdhaleen dembi laysuguma qabto ayb xadiikaasi ninkuu ku yimid an abi rimata qaala wuxuu uhi kaana nabiyu nebigu wuxuu ahaa sal lay waslam yakhdibu mid cilaama bilxinnaa'i xinnaha iyo walkatami ayuu ku cilaami jiray wa kaana wuxuu ahaa shacaruhu tintiisu yabluqu mid gaadha katifayhi labadiisa garbood aw mankibayhi waa isku dhow yahay timaha nebigu sal lla lay waslam way laalaadeenoo ilaa waxay gaadhayeen tunka ama garabka ama garbahay gaadhayen ama tunka hoos bayba u dhacayeenba macnaha rawa waxaa wariyey axmedu axmed baa wariyey sanadkiisu waa daciif nin la yidhahdo daxaak ibnu xamza ku jira oo daciif wa fii lafdin lafdi kale waxaa ku sugan oo liaxmedo u sugnaaday iyo wannasaa'iyi iyo abi daawuud wuxuu yidhi ataytu nabiya waa isla xadiidkii hore laakiin kan dambe sanadka dambe waa xoog badaan doona kaafra daciif wa fii lafdin lafdi kale oo liaxmeda u sugnaaday wاnasaa'iya wabi daawuuda lafdigaa waxaa ku soo arooray inuu abi rimta yidhi ataytu nabiya nebigaan u yimid sala allahu calayhi waaalih wasalam maca abii aabbahay la jirankiisa walxaal lahu u sugnaaday walxaal lahu limma aabbahay anoo la socdo baa nebiga u yimid walxaal lahu nebiga ay u sugnaatay limmatun halabo ah. bihaa halabadaana ay ku sugan tahay radacun dharoobid oo min xinnaa'in xinna ah, ah radaca wuxuu yidhi alradacu bilcayni almuhmala cayn aan dhibic lahayn la akhriyo ay ladkhun waay ladkhun waa dharoobid marmarin waay ah, marka limadana waxaa la yidhaahdaa waan u tegi doonnaaye timaha way sii dayn jireen innaga hadda soomaalida haddaan nahay dumarka umbaa timaha sii daysa laakiin nebigu sal lay slam timaha waa sii daysan jireen saxabaduna waa sii daysan jireen timaha marka la sii daayo mar waxaa la yidhahdaa wafra marna waxaa la yidhahdaa limma marna waxay noqotaa jumma saddexduba waa timuhu markay laalaadsamaan oo madax ay ka laalaadsamaan kolba meeshay joogaan bay magac leeyihin taas way maana wafrada waxaa la yidhahdaa markay dhagaha gaadhaan markay wax yar dhagaha dhaafaanna waxaa la yidhaahdaa limmaa la yidhahdaa markay yaani wax yaray dhagaha hoosu yara dhaafaan markay dhaafaan oy gaadhaan garbaha ay gaadhaanna jummaa la yidhahda saas maana marka limma u lahaan jiray nebigu sal lay waslam walahu limma ayaan u imid isagoo ay uu nebigu leeyahay limma halaba uu leeyahay iyo timo sii daysan bihaa limmadaasoo ay ku sugan yahay radacun dharoobid iyo marmarin oo min xinaa in xinaa xinno la marmariyay oo lagu dharoobay ayib yuqaalu waxaa la yidhaahdaa bihi radacun min damin aw zacfaraan ah. radac yani yani dharoobid oo ama dhiig ka yimid ama zacfaraan ka yimid ama xinno ka yimid baa la yidhahdaa saas way manaa wuxuu ku fasiraya bimacnaa kelimada radac ayuu fasiraya marka markii ijtimaha wax la mariyo ama dhiig la mariyo ama zacfaraan la mariyo ama xinno lagu dharoobo ayaa la yidhaahdaa dharoobiddaa iyo marintaas ayaa waxa la yidhahdaa radaca marka timaha nebiga sal ly slam ayay marsanayd buui maana waxaa halka xadiidkaasi waxdii sugan qaybtaa dambe ama lafdigaa dambe ee axmed iyo nisaa-i abu daawuud ay soo saareen ayuu xadiidku saxiix ku yahay bisanadin saxiix buu ku yimi wuxuuna tilmaamayaa in nebiga sal ly waslam timihiisu ay bedelnaayeenoo uu nebigu sal ly waslam xinno marin jiray ka tanmarin jiray waa kaan soo marnay marka in timaha la bedelaaya oo yacni xinno lagu bedelo ama katanba loogu daraayo yacni wax weeyaan ayay axaadiistaasi tilmaamaysaa waana sina sunnada cala alaqal ee loo badan yahay macnaha hada wabillahi tawfiiq wsali allahuma w cala nabiyina muxamadi wcala alihi wasaxbi waslem